bismillahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين amا bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syid الmرسلين للإmam النawwiي raximh الlah qala الإmam النawwiي raximh الlah baabu التnaafusi fi umuuri الآakhirة والاstikhaari mima yutabraku bih baabu الtanaafusi utartan loo tartamo fii umuuri alaakhirati waxyaabaha aakhira arrimaheeda ku saabsan oo loo tartamo oo lagu tartamo waxa kusoo arooray caddayntiisa ama fadligeeda ayuu u baab yahay walistikhaari iyo badsasho la badsado mimaa kii yutabaraku bihi yacnii laga barakaysto waxyaabaha laga barakaysto ee aathaarta nebiga ha ahaato iyo tabarugu laba u qeybsamaa mid jaa-isa iyo mid mamnuuca midka jaa-iska ahoo bannaan waxaa weeyaan de kan nebigu uu tilmaamay meeshiisa inay baraka ku jirto maxaa yeeley atabaruk sideedaba waa dalabulbaraka shay in baraka laga dalbo waayo shaygu inay baraka ku jirtana annaga ma ogaan karno ilaa waxyi inna loogu sheega ma ahani wixii marka nebigu in laga yacni baraka laga qaato yumni iyo khayr ou ku jiro ou noo sheegay in la badsado marka kaas ka qaadashadaas nacam <clears throat> ayb qaala allahu tacaala laakiin dadku haddii ay yidhaahdaan dannig yacni caqligooda hadday keliya ku fiiriyaan waxay noqonaysaa meel ay barako oolin ama aan la ogeyn inay barako taalla inay iska wax ka raadsadaan ilaa qaarkood ay geedaha iyo dadka waalwaalan iyo godadka qaar iyo ay iska barakaystaan nacam waana ogtihiin xadiidkii abi waaqid ilaythi ee tirmidi uu werinayo wuxuu ahaa dad markaas soo islaamo islaamnimadooda ay cusbayd ayaa xunayn nebiga u raacay sala allahu alayh waalihi wasalam markaasay waxay soo mareen geed markaasay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad rasuulka ilaahay oo geed daatu anwaad la yidhaahdo oo kale noo sameey siday mushrikiintu u lahaayeen daatu anwaad mushrikiintu marka geed waxay ahayd daatu anwaadda ay seefaha suro jireen oo ay barakaysan jireen markay dagaalada iyo u socdaanay seefahooda suri jireen marka iyaga waa cusbaayeen ma oynan ogeyn arrinkan <clears throat> waa arrin ka qarsoonaaday markaasay dheheen rasuulka ilaah nagana geed noo sameey markaasuu nebigu waxau yidhi qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa waxaad tidhaahdeen wixii ay reer bani israa'iil muuse ku dhaheen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha macbuud noo sameeya ay dhahdeen buu yihi say reer bani israa'iil yidhaahdeen ilaahya noo fircoon sow ilaah u lahaa oo kale ilaah noogu sameey say u yidhaahdeen muuse ayaad idinkana ii tiraahdeen buu yidhi ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nacam marka waxaa laga waxaa weeyaan marka geed geeduhu sidoodana yacni waxaa weeyaan waxyaabuhu haddii sharcigu haddii nebiga sala allahu alayh ali wasalam uu barako ku sheego waa laga qaadanaa barako laakiin haddaan barako lagu sheegin maya xataa meelihii nebigu ou fariistay ama ou yacni yani meelaha nebiga sala allahu alayh ali wasalam cibaado ounan u fariisanin ee waktiga un ou ku qabtay xataa in la barakaysta maaha meelahaas oo kale sida raajixa yacni tabarug male meelahaas oo kale walidaalika cumar baa wuxuu arkay dad ku dadaalayo inay salaado ku tukadaan meelo uu nebiga ku tukaday sala allahu alayh wali wasalam isagoo safar ku jiro ee maka iyo madiine inta udhexaysa markuu ku safraayey meelo marka nebigu ay salaada ugu soo gashay ee uu ku tukaday ayay iyagu marka salaadaha la raaraadsanayaan markaasuu wuxuu yidhi war mu'miniinay qofkii salaad ay soo gaarto meesha ay kusoo gaarto ha ku tukado ee ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay aathaarta ambiyadooda ay quluwi ku sameeyaan raadadka ambiyada oo ay quluwi ku sameeyaan saciid ibnu mansuuraa soo saaray sunankiisa sidoo kale waxaa lamida iyadana geeddii nebiga uu kula mubaayacooday asxaabta markii sulxulxudaybiya geed qur-aankana lagu sheego laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati markaas ayaa un waxaa dhacday nebigaa waxuu damcay inuu la baayactamo oo uu jihaad kula mubaayacooda asxaabta markaasay waxay aadeen geedda ugu dhow ee markaa meesha ku taalay ayaa laysla aaday hooskeedaa la rabay ee geedda hadda macno gaaroo ku jira iyo barako gaaroo loo aaday ma jirin dad baa marka waxay ka dhigteen inay geedkaas ay ag tagaan mar walba oo ay barakaystaan riwaayaadka qaar marka waxay sheegaan xilliga cumar cumar inuu jaray geeddaas oo gooyey si dadku aynanba ugu fidnoobinba oo hadhow geedda aan loo caabudin ilaa geedda awalba waxaa loo tegay meeshay u dhoweyd ma og tahay riwaayadka qaarna waxay tilmaamaan geeddii cumar waa ku fakeray saas laakiin sanadii dambe geedo badan ayaa kasoo dhexdhashay markaasay ku qarsoontay geedihii kale cumarna waa ku farxay xaafidku wuxuu leeyahay sababka ay ugu farxayaan asxaabta waxay tahay wax dur iyo nafci aan lahayn in dur iyo nafci laga ictiqaadiya shirki waay nacam saasoo kale ayuu sheegaya oo tilmaamaya marka <clears throat> waxyaabaha marka tabaruga asalka ah yacni nebigu meel haddii uu yacni cibaado uu ku sameeyo oo iyada gaar ahaan loogu talagalay dabcan markaa sidii wax ugu sameeyaa loogu sameynayaa ee tabarugan iska furan un ma aha qaala allahu tacaala alla waxau yihi wafii dalika kaagaas falyatanaafas u tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamayo wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka utiya bisharaabin sharaab baa loo keenay fa shariba minhu waa cabay <clears throat> sharaabkiiba wax ka cabay wa can yamiinihi midigtiisana ghulaamun baa ah wiil ayaa ahay yar ibnu cabaas inuu ahay bay riwaayaadka sheegeen ay sheegaan wa can yasaarihi bidixdiisana al ashyaaqu odayaalkii ayaa dhanka bidix ka fadhiyey fa qaala lilghulaami wiilkiiba wuxuu ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya inaan siiyo haa-ulaa'i kuwan kuwan bidixda iga taagan inaan siiyo ma ii idmaysaa xaqaagii ma ka tegaysaa adiga ile markuu nabiga sharaabkii cabay isagaa ku xigoo midig ka jiro midig midig baa marka laga wadi lahay markaasuu wuxuu yidhi ma u idmaysaa dadkan bidixda jiray waaweyn inaan siiya ma ii idmaysaa fa qaala algulaamu wiilkii wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow laa uuhiru aniga u doori maayo binasiibii nasiibkayga minka adiga xaggaaga iga kaa soo gaaray axaddan qofna u doori maayo nacam ilaa nebiga waa la barakaysan jiray isaga dabcan tabaruga nebiga yani candhuuftiisii dhididkiisii waa la barakaysan jiray marka wuxuu leeyahy aniga wixii iga kaa soo gaaray barakaysi ah cid kale ma siinayo yidhi iskama siinayo marka waxaa laga qaadanaya waxyaabaha umuurta aakhiro ku saabsan ama khayrka lagu gaarayo cidna inaan loola siinin qofka isaga oo aada ugu dadaalo laakiin wixii adduunye ah waa iyadu waxaa weeyaan waa soo sheegnay casharkii shalay ku jirtay waxaa kaloo laga qaadanayaa cabitaanka qofka markuu cabo in midigta laga wado in midigta laga wado saas inay sunno tahay nacam qofka midigta joogaa xaq uu leeyahayna inay tahay oo haddii uu isagu ogolaado uu yidhi aniga ninkaas iga hormari in uu ka hormari karo qofka nacam ayb ilaa nebigu ma dheheen haddii kale e, istiidaanku hadduusan macno samayn lahayn nebigu ma dheheen saas waxaa kaloo laakiin ka duwan mas'aladaas qof baa mathalan cabitaan dalbaday war wax biyo ii keen buu yidhi nacam qofkaas marka dabcan ninkii marku galaaskii biyaha ahay keeno ama uu yacnii weel eh, cabitaankii markuu keeno qofkii u dirsaday buu ka bilaabayaa markaas kadib baa midig laga sii wadayaa kadib baa midig laga sii wadayaa soo ma garan ee markuu soo galaba midigta inuu ka bilaabo qofka yacni qofkan u dirsaday meesha laga bilaabo meesha ay cabitaanka uu ka bilowdo yaa midiga laga sii wadaya wixii midig marka ka sii ah <clears throat> ayb ayb marka fatallahu rasuulullaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka waa dhigay fii yadihi u dhigay oo ninkii wiilkii yaraabuu gacanta u geliyey marka weelka gacanta ka saaray maadaama xaqiisii oo ahaa muttafaqun calayhi tallahu bitaa'i lmuhanaati ta la laba dhibiceeyaa la akriyay fawqu kor laga laba dhibiceeyey ay wadacahu waa dhigay wa wahada algulaamu wiilkaana huwa bnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas buu ahaa fiqigiisana waa tusayaa xadiidka iyo fahamka uu diinta ulahaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal bayna ayuubu calayhi salaam beynaa xilli ayuubu ayuub calayhi salaam yaqtasilu ou qubaysanayo curyaanan isaga oo qaawan yani nabiyullaahi ayuub isagoo qaawan isagoo qubaysanayo yani isagoo qaawan oo qubaysanayo dabcan dad kuma dhex jirin keligii buu ahaa ambiyada ilaahi waa aada bay u xushood badan yihiin oo nabiyullaahi muusa markii reer bani israa-eil ayaga waa isku dhex qubaysan jireen wayna sharcigoodana waa u banaanaa inay isku dhex qubaystaan dabcan laakiin nabiyullaahi muusa gaarba uga waa ka dhex bixi jiray keligiis gaara uu qubaysan jiray ina muusa waa kii nabigu yihi sal alla ly muuse wuxuu ahaa xayiy nin xishood badan oo ahaa marka gaara uga qubaysan jiray xadiidkii dheeraa macruufka ahaa faqara calayhi waxaa kusoo dhacay korkiisa rijlu jaraadin rijlu jaraadin ayax qayb ay daa'ifatu jaraadin rijlu jaraadin bimacnaa daa'ifatu jaraadin daa'ifo yacni waxaa koox ayaxa ayaa kusoo hoobatay oo min dahabin dahab ah ayax sidii wax ayax oo kale ah oo dahab ah ayaa kusoo hoobtay <clears throat> rijlu marka bimacnaa daa'ifa waay laakiin meel kasta oy rijlu ku timaado daa'ifaa lagu macnaynaya wax soconaya ma aha walidaalika nimanka mutakalimiinta waxay yidhaahdeen xadiidkii nabiga sala allahu alayh waali wasalam saxeixa ku sugnaa ee ahaa laa yazaalu laa tazaalu jahannam jahannama ka zuuli mayso mulqan fiiha in wax lagu ridaayo xataa yadaca rabu lcizati fiiha rijlahu ilaa rabulcizo yani ku saaro lugtiisa ou saaro markaasay waxay yidhahdeen rijlahu waxaa laga wadaa daaifatahu macnahan xadiidkaanay soo qaadanayn marka ee kaas macnihii dhan baaba kharib maayo nacam maxay tahay marka ilaa ilaahay ou ku rida jahanamo kooxdiisa t ilaahay kooxdiisa muxuu jahanamo ugu ridayaa nacam waa macnaa aada u qaab darma midda kale waxaa diidaya riwaayada kaleo saxiixeynka ku taallo xataa yadaca fiiha rabu lcizati qadamahu taasee leela qadamahu cagtiisa cagtu waa lug soo ma garan marka meeshaanay ku jirtaa meel walba ii geli wax soconaya ma aha nacam ayb waa iskaga nusuusta lagu ciyaaraya iska noqonaysaa fa qara calayhi waxaa kusoo daatay <clears throat> rijlu jaraadin ayax oo min dahabin dahab ah koox yacnii daa'ifo ama qeyb ayax oo dahab ah ayaa kusoo daadatay fajacala ayuuba ayuub wuxuu gudagalay yaxhii inuu hoobinayo fii thawbihi maradiisa inuu ku shubanayo kuho uu ku hoobinayo marka fanaadaahu rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqa casa wajalla yaa ayuubu ayuubow alam akun miyaanan ahayn anigu aqnaytuka inaan ku hodan siiyey oo aan ku deeqay camaa taraa aan kaa deeqay camaa waxa taraa aada arkayso waxaan aada arkaysa adduunyada asoo aniga kaama deeqin oo wax yacnii kaa deeqo sow kuma aanan siinin nebinimadii iyo cilmigii iyo waxaasoo dhan baa ka mida nacam qaala waxau yihi nabiyullaahi ayub balaa buu yidhi iska daa inaadan iga deeqine waa iga deeqday waa wacisatikan ku dhaartee sharaftaadan ku dhaaranayay walaakin laakiinse laa ghinan bii deeqtoonaan anigu iima sugnaanin can barakatika aan ka deeqtoonaado barakadaada barakadaada ilaahu aniga kama deeqtooni waa u baahanahay baahi iyo xaajaan u qabaa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey <clears throat> marka waxau ujeedaa marka eh, walaakin laa hinan bi can barakatika baabu fadli lghaniyi shaakiri haniga shukrinta badan fadligiisa caddayntiisiiba u baabyahay qofka qaniga ah ee shukriyo fadligiisa caddayntiisiiba u baabyahay yahay yacnii haniga qofka ilaahay wax siiyey wax isaga deeqee ku filan alla uu siiyey ee haddana shukri ku darsaday qanigii shaakirka ah ayuu noo micnaynayaay waxa uu yihi wahuwa isagu man akhada almaala waa qof maalkii qaatay min wajhihi ka qaatay wejigiisii saxiixa ahe xalaasha ahay ka qaatay wa sarafahu u iilay fii wujuuhihi wejiyadiisa alma'muuri bihaa laysfaray waa nin maalkiina xalaal ku qaatay meelihii la farayna ku bixiyey ninkaas ayaa waxaa la yidhaahdaa qani shaakir ah xoolihiina xalaal buu ku qaatay wej sax ah oo kheyr badanna waa ku bixiyey qaniga shaakirka waa kaas culamadu waxay aada uga hadlaan yaa fadli badan ninka qaniga ee shaakirka ah iyo ninka faqiirka ee saabirka ah ninka faqriga ou haysto haddana ku sabro een xaaraanta ugu dhicin faqri baa ku haysta darteed labada yaa fadli badan aada u hadal dheer baa ku jiro nacam nusuus badan waxay tilmaamaysaa sabarka fadliga uu leeyahay oo faqriga lagu sabro nusuus kaloo fara badanna waxay tilmaamaysaa qofka yacni shukriyo ee ilaahay subxaanahu watacaala khinaha iyo uu siiyey fadliga uu leeyahay nacam waxaanaba kutusaya xadiidkii arbiciinkana ku yaalay saxiixana ku qornaay dahaba ahlu duhuuri bilujuuri dadkii maalka lahaa waxay la tageen ajaryaalkii way tukanayaan saan u tukan kale waa soomayaan saan u soon kale wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim maalkooda dheeraadkiisana way la baxaan annaga waxaan la baxno ma hayno saasay dhaheen waa kii markii dambe nebiga yidhi Eh, tusabixuuna allaha halaatan wahalaatiin soddon iyo saddex jeer baad alla subxaanallah dhahaysaan salaadaha kadib soddon iyo saddex jeer alxamdulilah lilah soddon iyo saddexna allahu akbar waad gaaraysaan markaas markaasay usoo laabteen rasuulka ilaahayo eh, samica ikhwaanunaa eh, dadkii aqniyada ay wax haystay waa maqleen waxaan aada noo sheegtay iyaguna way dhahaan tasbiixdii way la imaadaan seen ku gaaraynaa marka waa kii nabiga yihi dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa hanigii haddii uu cibaadadiina ku dadaalayo maalkiina wej fiican ku bixinayo waa fadli dheeraado ilaahay siiye subxaanahu watacaala ibnulqayimna waa ka hadlaa masaladaas wuxuu uga hadlaa kitaabkan la yidhaha cuddatu saabiriin wa dakhiiratu shaakiriin ayb marka shukriguna waxaa weeyaan alla loo shukriyaa saddex nooc weeyaan oo shukrigu waxaa weya in nicmada marka hore qofka uu aqoonsado alla u qiro nicmada inuu alla u qiro qalbigiisa alla uga qiro axadka u nicmeeyey inuu alle yahay inuu qiro afka inuu ka sheeg sheego wa amaa binicmati rabbika faxadith iyo inuu camal ku daro oo nicmadii ou u isticmaalo nicmada alla siiya hadday maal tahay hadday caafimaad tahay hadday cilmi tahay inuu u isticmaalo waddadii xaq ahayd waa camal marka shukrigu waa macno ballaaranya diintoo dhan marka iimaanka nuskiis culammada waxay dhahaan waa shukrigaba oo qofka shukriga gutaa iimaankii nuskiis buu gutay nuska kalena waa sabarkii marka nicmada ilaahay aan loo yani aan loo qirinna dhib aad dhib aada u daran bay leedahay nacam ilahay waa ka dhahaya falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim ilaa aakhiri اlaayaat alla uu yihi yani watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun matarkii iyo roobkii alla uu idiin keenay alla idin siiyey waxaad ku bedesheen oo aad ka dhigaysaan alla beenin nebiguna aayaddaas wuxuu ku keenay oo u akhriyey mar oo roob da-ay ayaa salaad subax markii la tukaday kadib ayaa waxa uu yidhi asbaxa alyawma min cibaadii mu'minun wa kaafirun addoommadeyda maanta alla wuxuu yidhi addoommadayda maanta waxaa soo kacay mu'min iyo gaal amaa man qaala qofkii yidhaahdo mudirnaa bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisaanu lagu roobeeyey fadaaka mu'minun bi kaas waa mid aniga i rumeeye kaafirun bilkowkab xildigana waa ku gaaloobay wa amaa man qaala mudirnaa binaw-i kadaa qofkii yihaa laakiin xidig hebel ama sadaqa naw-u kadaa xidig hebel walle runow sheegay xale meeshaasuu fadhiyey roobkiina waa da-ay ninkii sidaa yidhaahdo fadaaka mu'minun bilkowkabi kaafirun bi kaas anuu igu gaaloobay kowkabkana waa rumeeyey marka nicmada aan ilaahay loo tiirinin ee cid kale loo tiiriyaa waa kufri haddii la doono walow aan ay dhici karta inaan diinka looga baxaynin laakiin waa kufri asqara ah. markay ugu yartahay waa kufri asqar ah yacrifuuna nicmat allahi huma yunkiruunaha wa akharuhum lkaafiruun nicmada ilaahay bay garanayaan waa inkirayaan intooda badanna nicmada alle waa ku kufriyaan haddii marka layska reebay bani aadamka waxa ay kuu galaan ixsaana inaad ku gaalowdo oo aada ku yacni ka abaal dhacdo haddii naar lagu galaayo famaa baaluka inaad alla ka abaal dhacdo allah adig ku abuuray ku irsaaqay wax ku siiyo caafimaadka ku siiyey maxaad u malaynay haweenka nebigu wuxuu yidhi inii ra-aytukuna tasadaqna yaa macshara annisaa fa inii ra-aytukuna akthara ahli nnaar war wax sadaqaysto wax la baxa waxaan idin arkaa inaad naarta u badan tihiin sababka markay weydiiyeen wuxuu yidhi tukthirna allacna wa takfurna alcashiir lacnadana waa badisaan ninkiinana waad ka abaal dhacdaanuu yidhi nacam watakfurna alcashiir hadday marka haweenkii naarta ay ku galeen ninkeedii ay ka abaaldhacday ninkii allihii abuuray ka abaaldhaco ka waran marka waxyaabaha marka aayadda yacrifuuna nicmat allahi culummada ay ku keenaan waxaa ka mid a waxyaabo badan oo carabkeennaba u badanba wallaahi waxaa ka mid a lowlaa fulaan hebel haddii uusan ahayn la waa iska halaagsami lahayn hebel aan noo soo gurmaday meeshaas markaan joognay hebel haddii uunan ahayn waaba iska dhima lahayn waa baabi'i lahayn waa yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha waakharuhum lkaafiruun ee waxay ahayd in la yidhaha lowla allah uma fulaan nacam haddii uunan alla ahaan lahayn kadib hebel waa halaagsamayna marka alla horta xaqiisa sii oo u qiri nicmada uu ku siiyey qofbaa baa qof baa wax siiyo qof baa biilo laga yaaba wuxuu ku leeyahay haddii ahaan lahayn hebel iska gaajan u dhimanahay nacam waa ku badan tahay carabkeenna aaday ugu badan tahay nacam ayb dadka waxaa weyaan diyaaraduu raacayaa hawadaasuu ku socdaa saas allah u sakhiray uma jeeda nacam waxaa laga yaabaa marka ugu badan oo wax ku fakero inuu ku fakero qofkii diyaaradda sameeyey nacam ee uu yidhaha ninkan khatarsanaa diyaaradda sameeyey allihii sakhiray ee jawiga hawadan ay ku soconaysa fududeeye iska lahaa ma u jeedo nacam marka ilaahay nicmada in loo qiro aaday muhim u tahay nicmadana qofka u haysta keliya inay tahay cunto iyo cabid isaguna waxba yaqaano abu darda raximahu llahu tacaala ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi qofkii yacni nicmadaba aan u aqoonin ilaa cuntada iyo cabidda maani wax kale aan nicmo u aqoonin wuxuu yihi faqad qalla cilmuhu wa xadara cadaabuhu qofkaas cilmigiisu waa yaraaday yihi cadaabkiisiina waa yimid nicmada ka weyn waa ma cunta iyo cabid waxaa ka weyn lislaam nicmada ilaahay kugu manaysto markuu ku abuuray kadib islaam uu kaa dhigay oo haddana wahaakada sii soco sunnada laftirkeeda nicmo aada u weyn waay dad badanaa ilaahay islaam ka dhigay aan sunno haysanin oo iska yacni waxaa weya diin ka dhiganayo ra'yigooda iyo wax allaale wixii ay jeclaystaan marka qofka ilaahay sunnadii kala baray towxiidkiina fahamsiiyey waa inuu ilaahay aada ugu mahad celiyaa mar walba nacam walidaalika nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam nicmada xaqeeda ayuu yaqaanay waana kuwaana qad aaduna u qadarin jiray ilaahay ugu qadarin jiray nicmadiisa markii dembi ay soo degtay suuratu lfatxi liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar ayaa nebiga waxaa lagu yihi rasuulka waxaa la arkay isagoo salaatuleylkii wado oo ilaa lugihiisu ay ka dildilaacaan markaasa waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay ilaahay dembigaagii hore kii dambe waa dhaafee maxaa sidaan maxaa dhacay baa dheh sidaan markaasuu yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclaanaynin inaan noqdo addoon rabbigiis ku shukrin badan marka shukrigu macno aada u weyn baa ku jiro eh, in qalbigana laga shukriyo carabkana ilaahay nicmadiisa laga sheeg sheego tan kale waxaa weeyaan eh, nicamka ilaahay in carabka laga sheego waay dadka laakiin hadday masaa'ibta ibta keliya carabka ka sheegaan nicmadiina aynan sheegaynin waa ku kufriyeen nicmada ilaahay xasanulbasri raximahullah ee eh, waxaa laga wariyey tafsiirka ina alinsaana lirabbihi la kanuud waxa uu yihi ina alinsaana lirabbihi la lakafuurun lakanuud bimacnaa lakafuur buu yidhi yucadidu lmasaa'iba wayansa nicama masaa'ibtiibuu tirinayaa oo tirinayaa tirinayaa nicamkiina waa iloobayaa waxa maanta dhan yani dhibka haysta unbu ayuu ka sheekeynayaa kana dhibkan baa na haysta kanaa na haysta kan baa na haysta kanaa nicmada markaas oo haysta ma sheegayo nacam fawaa-idda shukrigu ama nicamka ilaahay oo lagu shukriya ay leedahay waxaa kamid a mar kastoo nicmo aada ku shukriso waa ziyaadinaa ilaahay mar kastoo nicmo aada ku shukrisa taas waa kuu xifdinayaa ilaahay laakiin haddii aadan ku maxaa yeelay waa ballanqaad ilaahay uu sameeyey la-in shakartum la asiidannakum culammadu waxay yidhaahdaan jaza kasto shay kasto abaalmarin kasto xag alla ka ah shuruud baa ku xiran ilaa shukriga ma ahani shukriga waa la idlaaqay waxaa la yidhi la shakartum la asiidannakum hadaadba shukrisaan waa idiin kordhinayaa towbada insha mashiica allah lagu xiray waxyaaba fara badan baa waxaa lagu xiraa mashiicada alle iyo yacni waxyaabaa la lamidkaan marka eh, in lagu dadaalo taas aaday muhim u tahay oo afkii laga sheeg sheego camalkiina nicamkiina loo isticmaalo eh, nicamkii eh, loo nicmada alla oo ku siiyan inaad u isticmaasho wix alla oo jeclaa ayb qaala allahu tacaala alla waxau yihi fa amaa man axadkii acdaa yacni wax bixiyey wataqaa alla ka cabsaday wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagsanayd rumeeyey fasanuyasiruhu waan u fududayn doonaa lilyusraa xaaladii fududayd wa qaala tacaala alla waxau yidhi wasayujannabuhaa waxaa laga fogeeyaa al adqaa naartii waxaa laga fogeeyaa al adqaa midka alla ka cabsiga badan oo alla ka cabsado alladii kaas oo yu-tii maalahu maalkiisa la imaanayo siinayo yatazakaa xaal ou yacni isku dahirayo dunuubta oo iskaga nadiifinayo wamaa liaxadin axad uma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin nicmo tujzaa oo u abaalgudo nicmo ou abaalgudo oo qof waxa uu wax u bixinayana ma ahan qof abaal ku lahaayo oo wax siinaya ma ahan ee wax kale maahane waa ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi alaclaa ila ibtiqaa'a dalab ou dalbaya mooyaane wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa raadin ou raadinaya mooyaane rabbigiisa da-aal aclaa sarreynta badnaa wala sawfa dib dambaana yardaa ou raalli ahaan doonaa wa qaala tacaala alla waxau yidhi in tubdu sadaqaati sadaqaadka hadaad muujisaan fanicimmaa hiya yani waa tu wanaagsan wain tukfuuhaa haddaad qarisaan watu'tuuhaa aada siisaan alfuqaraaa fuqarada fa huwa kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan wayukafiru alla waa asturayaa cankum xaggiina min sayi-aatikum dunuubtiina ka asturayaa ayuu idinka asturayaa wallahu bima tacmaluuna khabiir wa qaala tacaala lan tanaalu lbira lan tanaaluu gaari maysaan albira khayrka xataa intii tunfiquu aada ka bixisaan mimaa ay min bacdi maa kii qaarkiis tuxibuuna aada jeceshihiin wamaa tunfiquu ma bixinaysaan wamaa tunfiquu waxaad bixisaanoo min shayin ah fa ina allaha alle bihi kaasi caliimun kii ku cilmi badan weeyaan wal-aayaatu aayaadka oo fii fadli linfaaqi ku saabsan nafaqeyn fi daacaati wax lagu nafaqeeyo lagu bixiyo kahiiratun weeyaan macluumatun oo layska yaqaano wacan cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam laa xasada majeersi ma jiro wax la majeerto ama yacni la kamto ma jiraan ilaa fitnatayni laba xaalad mooyaane laba shay mooyaane wax la yidhaha allay leh qofkaas nicmada uu haysta yaa adiga ku siiyo qofkaa nicmada ou haystoo kale yaa ku siiyo maa heshid adoo aan isagana ka xasdaynin dabcan shay marka lays yiraahdo hebel waxuu haystoo kale allamaa adiga heshid wax la yiraahdaa ma jira ilaa laba xaalad mayna rajulun nin aataahu llahu alla uu siiyey maalan maal fasallatahu alla uu ku diray marka calaa halakatihi baabi-intiisa maalka lxaqi xaqa uu ku baabi-iyo yacni xaqiibuu ku bixinayaa si uu xaqi u faafo khayrkii iyo yacni unbuu ku bixinayaa rajulun iyo nin aataahu llaahu alla uu siiyey xikmatan xikmad fa huwa isagu yaqdii bihaa iyadoo ku xukumaya wa yucallimuhaa dadkana waa baraya labadaas waa waa waxay ku haboon yihiin in la yiraahdo war hebel oo kale yaa iga dhigo xaasidnimada midii la caayeeye la eedeeye ma ahan xaasidnimada xun waxa waaya qofka inuu tamaniyo ee uu jeclaysto hebel inay nicmada ka baaba-do ka zuusho inuu jeclaysto aaday khatar u tahay midaas waana cudur aada u xun daa xun waaye waana cudur lagu sallado dadka quluubta xunxun sida imaamu nawowi muqadamada majmuuca uu ku yiraahdo cudurada xaasidnimada iyo kale waxaa lagu salladaa buu yidhi nufuusta aadka u xun oo sharta badan ayaa xaasidnimada lagu salladaa walidaalika isha iyo dadkaas yacni xaasidnimadaas unbaa ayay ka dhalataa waa nufuusta aad aadka u xunxunaa ilaahay ku salladaa waxyaabahaas wataqadama sharxuhu qariiban xadiidkan sharxiisa meel dhow buu kusoo maray wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal laa xasada ilaa fitnatayni rajulun aataahu allahu lqur'aana nin alla uu qur-aankii siiyey fa huwa isagu yaquumu bihi qur-aankii ayuu ku istaagaa aanaa a leyli saacadaha habeenka iyo wa aanaa annahaari maalinta saacadaheeda habeenkii iyo maalintiiba qur-aankaas unbuu ku soo jeedaa ayb qur-aankiibuu ku istaagaa marka maalinkiina de waa waa baranayaa waana ku camal falaya maalinkii qur-aankiibuu ku camal falayaa habeenkiina waa ku qumayaayo waa ku tukanayaa alla waa ku tadaburayaa qur-aankiibuu fiirfiirinayaa nacam iyo warajulun nin aataahu llahu maalan alla uu maal siiyey fahuwa yunfiquhu waa bixinayaa maalkaas aanaa alleyla aanaa annahaar habeenka saacadihiisa iyo maalinta saacadaheeda muttafaqun calayhi xadiidkan marka waa soo marnay al-aanaa-u saacatu buu yidhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraaa almuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii atow rasuulallahi rasuulkay u yimaadeen sala allahu calayhi waalihi wasalam faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri maalka dadkii u saaxiibka ahaa waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sarsareeyey wanaciimi almuqiimi iyo nicmooyinkii negida ahaa oo daa'imka ahaa ayay la tageen waxaa laga qaaba marka xaasidnimo maaha inay ku xasdayaan ee waxay rabaan iyaguna inay gaaraan darajaadkaas oo kale fa qaala waxa uu yidhi marka waxaa laga qaadanayaa in loo tartamo khayrka oo qofba qofka uu khayrka ka badan yahay inuu is yiraa war ninkaas waa kaa tegey maxaa adiga marka meeshaan ku dhigay dadaal inuu is yiraahdo saasaa fiican ee inta adduunye oo kale yacni dadku ay ku tartami lahaayeen in aakhirada lagu tartamaa ayay tahay fa qaala waxau yidhi wamaa daka oo kaas waa maxay sidee ku dhacday fa qaaluu waxay dhaheen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii saan u tukanoo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soonno wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan walaa natasadaqu annagana maal ma haysanno aan sadaqaysanno yacnii hamigooda waxaa ku jira hadday maal heli lahaayeen inay sadaqaystaan qofka marka niyadiisaas ilaahay waa ajarba ugu qoraya xadiidkii abi kabsha sida aan kusoo marnay wayactiquuna way xoreynayaan walaa nactiqu anaguna ma xorayno addoomay ayagu xoreynaya anaguna ma xoreyno faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama afalaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an wax tudrikuuna bihi aada ku gaartaan man sabaqakum qofkii idinka idinka hormaray wa tasbiquuna bihi aada uga hormartaan man bacdakum kuwa idinka dambeeyo walaa yakuunu axadun axadna uusan ahaanaynin afdalu minkum mid idinka idinka afdala minkum mid idinka idinka fadli badan walaa yakuunu axadun axadna ma ahaanayo afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man ruux mooyaane sanaca sameeyey mithla maa sanactum waxa aada samayseen oo kale dee ninkii marka inta aada samayso kula sameeyo maalna ku dheeroo la baxo maalkii yacni sadaqaysto wuu kaa fadli badnaanayaa waa meelaha marka loo deliishado qaniga shaakirka inuu ka fadli badan yahay faqriga faqiirka saabirka qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah rasuulka ilahi inaadan noo sheegin iska daayo noo sheego nabaro na ogeysi ayb wuxuu yidhi marka eh, qaala waxau yidhi tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan subxaana allah ayaad dhahaysaan taxmaduuna allaad ammaanaysaan alxamdu lilah ayaad dhahaysaan watukabbiruuna waad takbiirsanaysaan allahu akbar ayaa leedihin dubura kulli salaatin salaad kastaa dabadeeda halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex jee halaathan wa halaathiina maratan soddon iyo saddex mar soddon iyo saddex jeer tasbiixdii waxaa ku jiro ilaahay baa laga nasahayaa xumaan oo dhan sifaatu naqsi oo dhan baa alla ka fogeynaysaa xamdigana allaad ammaanaysaayo alxamdu lilah marka aa leedahay ammaan allah meeshii ku jirto ammaan alle ayaa ku jirto marka ammaanta allena maxaa lagu ammaanaa sifatu kamaal sifaadka alle uu leeyahay baa lagu ammaanaa sidaa darteed yacni alasmaa sifaa asifaad oo dhan sifaadka oo dhan waxay soo gelayaan tasbiixda iyo taxmiidka walidalika ajarkoodu aada oo u badan yahay subxaana allahi wabixamdihi tasbiixda iyo taxmiidkuna mar walba waa wada socdaan subxaana allahi wabixamdihi ninkii boqol jeer yiraahdo galabkii ama subixii dembigiisa in la dhaafo waxyaabahaas oo dhan waxay kutusaysaa marka qofku inuu ku tadaburo waay subxaana allah alxamdulilah afka inuu ka yiraaha macnaheedan oon waxa ka fahamsanayn muhiimku sidaas maaha muhiimku waa in macaanideeda la fahmo markaa subxaana allah leedahay waxaad alla ka hufaysaa nuqsaanoo dhan alxamdulilah markaa leedahay ammaan oo dhan baa ilaahay u sugaysaa subxaanahu wa tacaala takbiirtana allahu akbartana iyaduna de waxaa weeyaan ilaahay baad weynaan u sugaysaayo khalqigii makhluuq oo dhan kibir ma laha allah un kibirka iska leh waa sifo alla uu leeyahay sidaa darteed sunnada waxaa kusoo aroortay meel kore marka la koraayo takbiirta in lala imaado oo yacnii marka meelaha kore oo kale la koraayo buuraha oo kale iyo allahu akbar allahu akbar qofka inuu la yimaado dikriga oo qofka yani wax kastoo sarreeya ilaahay unbaa ka weyn wax kastoo weyn rabbi baa ka weyn aathaarta qaarna waxay sheegayaan aayaadka waxyaabaha yani yani gubashada oo kale iyo dabka oo kale iyo waxyaabahaas markay dhacaan takbiir qofka inuu allahu akbar uu yiraahdo aathaar saas tilmaamaysana waa jirtaa marka takbiirtu iyadana iyo cinda mulaaqaati alcaduwi iyo aathaar baa iyadana laftirkeeda tilmaamaysa allahu akbar in la yiraahdo allahu akbarta marka waxaa weeyaan qof kastoo isla weyn waxaa weeyaan waa waa hoosay udhigaysaa maa ilaahay unbaa weyn subxaanahu tacaala sidaa marka adkaartaas aadka u qiimaha badanaad la imaanaysaan salaad kasta gadaasheeda soddon iyo saddex jeer ayib marka saddexba subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar waa loo akri karaa subxaana allah alxamdulilah allahu akbar subxaana allah alxamdulilah allahu akbar oo soddon iyo saddex ah subxaana allah subxaana allah subxaana allah soddon iyo saddex alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah soddon iyo saddex allahu akbar allahu akbar allahu akbar soddon iyo saddexna waa loo akrin karaa labadaba waa waa kuwaa loo samayn karaa ayb farajaca fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii way laabteen ilaa rasuulillahi bay u laabteen faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanunaa walaalaheen way maqleen ahlulamwaali maalka u saaxiibka ahaa bimaa facalnaa wixii aan samaynay fafacaluu midlahu isagoo kale yeeleen faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam dalika fadlullahi yutiihi man yashaa kaas waa fadligii ilaahay cid uu doonoona siiyaa waxaa laga qaadanaya marka haniga shaakirka inuu fadli badan yahay muttafaqun calayhi wahaada lafdu riwaayati muslim adduhuuru alamwaalu lkahiiratu weyaan waxaa laga qaadanaya axaadiidta noocan yani ajar yani camal yar oo ajrigiisa oo weyn yahay marka la sheego waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay cilmiga in cilmiga la barto laa siyama axaadiidta rasuulka sal allahu alayh waali wasalam iyo in la fahmo axaadiidta rasuulka fadliga ay leedahay maxaa yeelay caqliga laguma keeni karo tasbiix subxaana allah alxamdulilah allahu akbar ood soddon iyo saddex jeer tiraahdid salaad kastoo farada kadib in lagu soo gaari karo dad sadaqo badan haddayna iyagu la imaanin taas in lagu gaari karo caqli laguma ogaan karo nacam walidaalika marka in la barto diinka ilahay in la barto nacam laa siyama axaadiidta rasuulka waxaad arkaysaa nin baa camal yar sameeyey jannou ku galay mid baa camal yar sameeyey naar buu ku galay idan yacni waxa naarta lagu galay waxa jannada lagu galay nebiga laga barto sala allahu calayh waali wasalam waxay u baahan tahay in meelaha lagu aqriyo la yimaado la dhegeysto laysku dayo dan daryeel gaarana la siiyo adaa caqligaaga un tala saarata dhibkeeday leedahay alamwaalu lkahiratu adduhuur adduhuur yani alamwaalu lkahiratu maalka faraha badan weeyaan baabu dikri lmowti wa qisari alamal yacni mowtka geerida shee yacni sheeg sheegisteeda waxaa kusoo arooray caddayntiisiiba ubaab yahay waa qisari alamal iyo ididiiladoo lasoo gaabiyo qofka yacnii mawdka inuu mar walba xuso sheeg sheega mawdka inuu ku bato oo oan mowdka lays ilowsiinin oo aan laga cararin oo aan la iloobin yacni oo mar walba majaalista in looga sheekaysto geerida maxaa yeele qofkii fiicnaana de waa sii dadaalayaa kii xumaana inuu xumaanta ka harha laga yaaba hadduu geerida soo xasuusto laakiin haddii geerida la iloobo dadku waxaa weeyaan waxay ku noqonaysaa iyadoo kadis abay u imaanaysaa iyadoo kadis hadday dhimashada u timaadana waa u dhammaatay nacam aakhiro mar haddaad tagtood dhimato ma lagu soo celinayaa waa maye lagu soo celin maayo qof la soo celiye ma jirto walidaalika oo camal loo soo celiyay waxay u baahan tahay marka in yani mar walba geerida la xasuusnaado mujtamacan geerida waa is ilowsiiyaa aaduu isku ilowsiiyaa intii ay is-ilowsiin karaan is-ilowsiinayaan sanduuq baa meydka lagu ridaa eh, dadka waxaa weeyaan eh, meydki dhaqidiisii ma sahlana dad gaaraa dhaqo qofkii ma meydkii ma dhaqaya waxaa laga yaaba daad meyd dhaqdo waa ku ta-auraysaa laa shaka nacam qofkii aada taqaanayo meyd oo la gedgedinaayo isagii aan xarako lahayn dhaqdhaqaaq lahayn laisaga tashanaayo eh, ziyaarat lqubuurka ma lehba nacam soo ma garanin qubuuriya la booqdaa ma leh waxyaaba fara badan ayaa marka waxaa weyn meydka lagu iloobo ka sheekaysiga meydka laga sheekaystaa waa waa la dhibsanaa ma ahan lacag laakiin yacni dadka asxaabtii rasuulka iyo yani nebiga laftirkiisana waa ku ta-auri jiray yani eh, eh, geerida oo dadka dadka naftu ay ka baxaysana waa xaadiri jiray nebiga sal alla ly slam intaasoo axaadiidta waxaa ku jirta dad oo nebigu oo u tegay iyagoo dhimanaya oo markaa uu kor tegay ziyaarat lqubuurka nebigu waa sameey jiray waa la amray inuu baqiic booqdo haddana waxaad ku dartaa markii mee yacni duugta waa ka geli jiray rasuulka sala allahu alayh ali wasalam mararka qaar waxaa dhacday xadiid ibnu xadiid ibnu maajah uu wariyey in nebigu ou arkaasoo iska socdo dad wax qodaayo god markaasuu wuxuu yidhi dad dad meel ku urursan buu arkay calaa ma ijtamaca haa-ulaa'i dadkan maxay usoo kulmeen maxay meesha ugu urursan yihiin buu yidhi markaasa waxaa la yidhi calaa qabrin yaxfuruunahu qabri ay qodayaan ayay dadkan usoo urureen meesha u joogaan nebiga waa cararay markiiba waa degdegay dadkiibuu kor tegay godkii mey la diyaariyey ayuu kor fariistay marka cabaar ayuu marka saa u fiiriyey asxaabtii waa kasoo daba tageen markaasi iyaguna hortiisa ayay saa ayay u fariisteen iyagoo nebiga waxa uu sameeyay bal fiirinayaan markaasay waxay arkeen saxaabigii wuxuu yidhi bara ibnu caazib radia allahu canhu nebigu halkaa ay hoos ay u foorarsaday godkiiba u fiiriyey xataa balla tharaa min dumuucihi ilaa yacni carada ay qoyday nebiga yani ooyintiisa darteed markaasuu wuxuu yidhi ay ikhwaanii limithli haada alyawmi fa acidduu waxa uu yidhi walaalahayow maalintaanoo kale u diyaargarooba naam qof kastaa maalintaanoo kale ha u diyaargaroobo marka mawdka xasu sheeg iyo xasuusashadan la xasuusanayo dan baa noogu jirto wax ma ahan yacni layska kaa cabsiinayo oo adiga lagugu darnaanayo ma aha axaadiistana waa ka arki doonaa iyo aayaadka qur-aanka ee tirada badan yididiiladana in lasoo gaabiyo qisarul amal bani aadamka yacni inuu meel dheer ou tiigsado yacni qorshooyin dhaadheer uu jeexjeexo uma fiicna inuu qorshooyinka soo gaabiyo ee dhimashada mar walba uu meesha soo dhigo ku daro oo uu qorshaha ku darsado aaday lagama maarmaan u tahay wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam